alihi waasxaabihi ajmaciin faslun wafuruudu lwuduui sitatu ashyaaa wa furuudu lwuduui weysada faradyaalaheeda sitatu ashyaaa lix arrimood weeye anniyatu niyo weeye cinda ghaslilwajhi wejiga dhaqitaankiisa agtii iyo wa ghasluulwajhi wejiga oo la dhaqo waxaan kusoo jirnay bidaayadii kitaabka ee muxuu ahaa abushujaac kitaabu dahaara ayaan ku jirnay halkani wuxuu ka bilaabayaa musanifka raxmatullaahi calayhi weysada iyo arkaanteeda iyo waxyaabaha loo sunneeyey iyo weysada waxyaabaha buriyo iyo arrimo noocaasa ayuu rabaa inuu ka hadlo weysada arkaanteeda ama furuusheeda furuudulwuduu iyo arkaanulwuduu isku macno weeye lix arrimood weeye waa lixdii caadiga ahayd ee de labadii kitaabe horena aan soo maray wa furuudulwuduu'i weysada farudyaalaheeda sitatu ashyaaa lix arrimood weeye anniyatu niyo cinda ghaslilwajhi wejiga dhaqitaankiisa agtiisa uu ruuxa niyeysan yahay yacni waa inuu qalbiga ku hayo inuu weysaysanayo haddii ay dhacdo sidoon weyse diyaar u ahayn wejiga inuu dhaqo gacmaha markuu wejiga dhaqay kadib ayuu wuxuu isyihi waana waaba ma iska weysaysatid gacmaha inuu kasii wadaa uma suuroobayso waa inuu wejiga kasoo bilaabo waayo wejiga markii uu dhaqayay weyse darteed uma uusan dhaqin tanaduf iyo tabarud iyo dana kale ayaa laga yaabaa inuu u dhaqayay cinda qaslilwajhi wejiga dhaqitaankiisa agtiisa waa inuu niyoodaa wa qaslulwajhi wejiga dhaqitaankiina waa kii labaad wa qaslul yadayni labada gacmood oo la dhaqo ilaalmirfaqayni labada suxun laga gaaro wamasxu bacdi ra'si madaxa qaarkiisa oo la masaxo qaarka la masaxaya inta uu leeg yahayna waa laisku khilaafsan yahay laakiin shaaficiyadu waxay leeyihiin juz-un intuu doonaaba halla ekaadee wa qaslu rijlayni labada lugood oo la dhaqo ilalkacbayni hanqawyaha laga soo gaaro iyo watartiibu u kala tartiibin calaa maa dakarnaahu sidaa aan sheegnay loo kala tartiibiyo niyada laga bilaabo wejiga lagu xijiyo gacmaha lagu xijiyo madaxa masixidii lagu xijiyo lugaha dhaqitaankoodana ay u dambeeyaan sidaa in loo kala tartiibiyo wa sunanuhu waysada sunayaalihiisa cashratu ashyaaa toban arrimood weeye toban arrimood ayaa sunna ah atasmiyatu tasmiya alla magacaabid yani ruuxa bismillaahi waa inuu yidhaahdaa marka uu weysaysanayo hore atasmiyatu bisinqabsi waqasluul kafayni gacmaha inta hore oo la dhaqo kafeynka waa intaa hore jaraqsatada intaa in la dhaqo qabla idkhaalihimaa gelintooda ka hore alinaaa weelka la geliyo yacni weelka lagu weysaysanayo haddii uu yahay weel gacanta la gashanayo intaadan gacanta gelinin horta intaa hore inaad dhaqdo walmadmadatu iyo luqluqashu iyo walistinshaaqu sandaarsi biyaha sanka intaad geliso waxoogaa aad fiif tidhaahdo iyo wamasxu jamiici rasi madaxa dhammaantiisoo la masxo masaxo wamasxuludunayni labada dhegoodoo la masaxo daahirihimaa xaggooda sare iyo wabaatinihimaa xaggooda hoose yacnii dhegaha korkana in laga masaxo hoostana laga masaxo daahir iyo baatin sida ayuu ujeedaa bimaain biyana lagu masaxo biyaha oo jadiidin cusub jadiid wuxuu ujeedaa qoyaankii madaxii aada masaxday qoyaankiisii waa inuusan ahayn waxa aad ku masixi ee biyo kale caadiga gacanta aad kusoo shugta waa inaad dhegaha ku masaxataa sida ayuu wadaa bimaan jadiidi wa takhliilu lixyati garhkii gelgelintiisa alkahati ee faraha badnaa garhweyn ruuxa haddii uu leeyahay oo ruuxa horfadhiya la sheekaysanayo uusan jirkiisa arkaynin jirka inuu biyaha gaarsiiyaa laasimkuma aha laakiin waa sunna intuu gacanta gelgeliyo inuu jirka hoose gaarsiiyo tinta salkeeda inuu gaarsiiyo biyaha sunno wey wa takhliilu lixyati garka gelgelintiisa biyaha la gelgeliyo ayaa sunna alkahati ee faraha badan wa takhliilu yadayni labada gacmood farahooda oo la isgelgeliyo oo gacmaha haddii ay iyadoo aan la isgelinin biyaha ay gaarayaan waxaa wanaagsan inuu isgelgeliyo oo muxuu ahaa salkooda uu gaarsiiyo haddayan biyuhu gaaraynin gacmaha in la isgelgeliyo mooye isgelintu waajib bay noqoni markaa warijlayni labada lugood farahooda oo la gelgeliyo gacmaha oo labada lugood farahooda waa inaad faraha gacanta gelisaayo si qoyaanka si fiican aad ugu hubsato hadduusan gaaraynin inaad geliso waajib bay noqon wa taqdiimu lyumna midigta oo la hormariyo calalyusra bidixda laga hormariyo waxaa la dhaqayaa xibin laba xibnood oo isku magacay haddii ay yihiin sida labada lugood iyo labada gacmood midigta inaad hormariso amaa haddii hal magac keli ay leeyihiin waa wejiga oo keliah he wejiga midig iyo bidix kale hormarin maysida korbaad kasoo bilaabay dhaqitaanka midigta iyo bidixda waxaa loo kala hormarinaya labada xibnood ee isku magaca ah wa taqdiimulyumna midigta horumarinteeda ayaa sunnaha cala alyusra bidixda laga hormariyo wa tahaaratu tahaaro qaadasho ayaa sunna ah alaaan alaaan saddex saddex loo tahaaro qaato xibin kasta waa inaad saddex jeer dhaqdo ayaa sunna wejiga saddex jeer gacaha saddex jeer lugaha saddex jeer masixitaanka laftii shaaficiyadu saddex jeer ayay ku wadaan inay sunno tahay laakiin adiladu waxay u badan tahay in eh, rasuulka calayhi salaatu wasalaam hal mar keliya uu madaxa masixi jiray iyo walmuwaalaatu xiriirin yani weysada inaada kala goynine markaaad ka bilowdo weji dhaqitaanka ilaa lugta ka dhaqdo inaada joojinin muwaalaadka waa inaad dhaqdaa sida ayaa sunno ah faslun walistinjaau istinjaysi waajibun waajib weeye min albawli kaadi laga istinjaysto walghaa'idi saxaro laga istinjaysto yacnii isaalatu najaasa ayuu ka mid yahay ee istinjada nijaase la iska zuuliyo yani ruuxa inuu istinjaysto oo faadilkii iyo fadladii ka soo baxday uu dhaqo sida ayaa sunna ayaa waajib ah waxay waajibi marka uu doonaya salaad inuu tukado ama kacbada inuu tawaafo ama hadduusan salaadna markaa tukanaynin kacbana dawaafaynin istinjadu waa iska sunno yani inuu iska zuuliyaa waa iska sunno hadduusan zuulin uu la sugo waqtiga markii uu galaya salaad tukasho oo markuu salaada la gaaro waqtigeeda uunu istijoodana waa u bannaan tahay faslun walistinjaau istinja waajibun waajib weeye min albawli kaadi laga istinjaysto iyo walghaayidi saxara laga istinjaysto wal afdalu sida fadliga badan an yastanjiya inuu ku istinjaysto weye bilaxjaari dhagxan inuu ku istinjaysto marka hore uma yutbicahaa markaa kadib uu raaciyo bilmaai biyo uu raaciyo yacni waxaa fiican marka hore ee biyo waxaan ahayn inuu ku istinjaysto hadduu meel bannaan iyo baadiye joogana dhagxan iyo geeda iyo waxaas inuu marka hore ku istinjaysto marka dambena biyo raaciyo hadduu de magaalo iyo sidan oo kale yahayna waraaqihii musqusha loogu talagalay marka hore inuu ku isdijaysto waraaqaha isaga tiro kadibna biyaha raaciyo oo biyaha ku isdijaysto sida ayaa tahaarada kusii fiican waswaaskana ku yar walafdalu sida fadliga badan an yastajiya inuu ku istijaysto weeye bilaxjaari dhagxan inuu ku istijaysto uma yutbicaha uu raaciyo bilmaai biyo uu raaciyo wayajuusu waxaa bannaan an yaqtasira inuu gaabsado calalmaai biyo oo keliya inuu ku gaabsado waa u bannaan tahay aw calaa alaaati axjaarin ama saddex dhagxan inuu ku gaabsado yunqii uu dahirmayo bihinna dhagxantaas sababkooda almaxallu maxalka uu ku dahirmayo yacni waxaa u bannaan hor sida wanaagsan waa inuu ku istinjaystaa marka hore waxaan biyo ahayn sida waraaqe iyo wax lamid ah kadibna biyo uu raaciyo waxaase u bannaan biyaha iyo dhagxanta mid un inuu ku gaabsado kan kale la iska badaayo biyaha hadduu ku gaabsanayo waa sida fiican labadoo mid hadduu ku gaabsanayo biyaha u fiican waayo biyaha sida ay meesha u nadiifinayaa dhagxanta uma nadiifinayso dhagxan inuu ku gaabsadana waa bannaan tahay bishardi dhagaxa uu ku gaabsanayo ama shayga dhagaxa meeshiisa qubayo ee uu ku gaabsanayo waa inuu yahay shay meesha tahirayo oo muxuu ahaa si fiican nijaasadii meesha uga zuulinayo tirayo waxyaaba waxaa jira nijaasada aan zuulinaynin sida qaruuradaqaaruuradda ee dhagxan ee muxuu aha dhalada oo kale de ama qasabka iyo wixii lamid ah de maba tirayo w mxuu inuu kugu sii halleeyo mooye kaasoo kale ma bannaan in lagu istijaysto ee shay qaalic ahoo meesha fujinayo wixii baabi'inayo waa inuu yahay wax lagu istijaysanayo wayajuusu waxaa bannaan an yaktasima inuu gaabsado cala almaai biyo inuu ku gaabsado u calaa alaaati axjaarin ama saddex dhagaxan inuu ku gaabsado yunqii qofka uu ku dahirayo oo faacilka qofka laga dhigo bihinna bisababihinna dhagxantaan sababkooda almaxalla meeshii uu ku dahirayo faidaa araada haddii uu doono aliqtisaara gaabsi calaa axadihimaa midkooda inuu ku gaabsado inuu biyo ku gaabsado ama dhagxan ku gaabsado haddii uu doono falmaau biyaha afdalu fadli badan biyaha u wanaagsan waayo biyaha si fiican ayay meesha u nadiifinayaan wayajtanibu wuxuu ka fogaanaya istiqbaala alqiblati wastidbaaraha fi saxraai yacni marka uu xaajo gudanayo mawaadic waxaa jiraa inuu eh, ku xaajo guto ama marka uu xaajo gudanayo inuu qaabilo aan ogoleen mawaadicdaasi waa qiblada qaabilitaan marka la yidhaahdo yacni qiblada meel bannaan haddii aad joogto busquliya waxa aadan ku jirin qiblada inaad la qaabisho oo aad qubulka aadiso ama duburka aad aadiso arrinkaasi ma ahan aaniyan mawaadic in lagu xaaje guto aan la ogoleynna way jirtaa mawaadicdaasina waxaa ka mida biyaha fadhiya iyo geedkiima asigaaba soo wadaaye wayajtanibu wuu ka fogaani istiqbaal alqiblati qiblada qaabilideeduu ka fogaani wastidbaaraha dhabarka ujeedinteedana wuu ka fogaani fi saxraai meel bannaane marka uu ku sugan yahay sacraa hadeer wuxuu u jeedaa meel bannaan ahoo geele iyo dhismo iyo waxa hadduusan ku dhex jirin islamarkaana geedaha iyo dhismaha ilaa waxoogaa ay u jiraan ka fogyihiin meel bannaanoon geedba ku dhaweyn keliil ma aha wax laga hadlayo amaa meel dhisma haddii uu ku dhex jiro ama geeda dhexdooda uu ku jiro dhib male sida ayuu ujeedaa wayajtanibu wuu fogaanayaa albawla kaadi iyo walqaa'ida saxare ayuu kala fogaanay filmaa'i biyaha arraakidi ee fadhiyo wa taxta shajarati geedii almuhmirati midhaha biixinaysa hoosteedana wuu kala fogaani wa fi ariiqi wadada ayuu kala fogaani wadilli harka ayuu kala fogaani wathuqbi godka ayuu kala fogaani yacni mawaadic inuu ku xaajo guto aan la ogolayn ayaa jira mawaadicdaasi waxaa ka mid ah ee biyaha fadhiyo biyo fadhiyo inuu ku xaajo guto ma bannaano biyaha fadhiyo haddii ay yaryihiin ay nijaasoobayaan xaaraam wey xajigudashadu haddayna nijaasoobaynin ay farabadan yihiinna xaaraam ma aha iyo way yihiin ayaa khilaafka ka jooga khilaafkana wuxuu ka dhalanayaa rasuulka nahiyinta uu nahiyey calayhi salaatu wasalaam biyo fadhiya in lagu xaaja guto sababka muxuu ahaa xikmada loo nahiyey maxay ahayd xikmada haddii waa la yaqaano la yidhaahdo oo biyahani eh, haddii dekaadan iyo waxan ay ku badato waa wasakoobayaan haddii loo wado inta ayan ku badanin karaahi bay noqoni haddii laakiin ay lagu badiyo oo ay nijaasoobaan dee xaaraan bay noqoni biyihii in la nijaasiiyo haddiise la yidhaahdo sababkuu rasuulka u diiday calayhi salaatu wasalaam lama yaqaani macquululmacno ma aha ee nahyiga rasuulka in la qaato unbaa laazima ah. sida haddii la yidhaahdo ee ku-xaajibuuyashada biyaha fadhiya haba badnaade badaba ha noqoto haddii ay doonto xaaraan bay noqoni sabab kale lama yaqaano ayuu noqonayaayo macquululmacno ma aha waxaa kaloo eh, xaaraama in lagu xaajo guto weliba xaajada weyn ayaa sii daran geed miro bixinayo geed eh, dadku ay miraha ka gurtaan ee miro bixinayo hoostiisa inaad ku xaaji gudato iyaduna xaaraam wey waayo mirihii baa ku dhacaya ruuxii mirihii guranaya laftiisa ayaa eh, ku dhibaatooyayayo meesha karaahiyeysana lama ogola waxaa la mid ah wadada la qaadaya masluuka ee caadiga ah wadadaa wado weyn oo caadi ha noqoto ama wado yaroo dadka ay qaadayaan midkay doontaa ha noqoto wado dhexdeeda in lagu xaajaguto iyaduna xaaraan wey waxaa lamid ah in lagu xaajaguto aan la ogoleyn meesha dadka ay harsanayaan yani kuleylka marka uu jiro geedaha la harsade waaweyn hoostooda in lagu xaajagutaa iyaduna ma aha waxaa iyaduna aan fiicnayn in lagu xaajaguto godka god duleelo godka loogu talagalay waa meeshiisa musqulahi waxa laakiin god duleelo salkiisa aan la arkaynin oo duleel sii muuqda inaad ku xaaja gudato iyadana ma fiicna sababka loo diidayo kuwii hore waxaa loo diidayey heerkaadaad dhibaysay cid kalaad dhibaysay tan waxaa loo diidayaa naftaadaa dhib looga baqaya ee godka waxaa laga yaabaa mas iyo balaayo inay ku jirto oo kaadi markaa tifku siisaba intay kugu soo booyaan ay ku qaniyaan ay ku dhibaateeyaan marka inaad ku kaadisan ma aha waxaa la mid a ah meel baadiye iyo bannaan haddii la joogo meel gawaana oo sidirkaasoo kale ah inaad ku kaadisa iyadana ma aha sababto a ah kaadid way fatanni aday ku nijaasayni oo inaad is nijaasaysa ogolo waxyaaba noocaasaan la ogolay wakaad wayajtanib wuu fogaanay albawla kaadi iyo walqaa'ida saxaru wuxuu kala fogaanay filmaai biyaha arraakidi ee fadhiyo wa taxta shajarati geedda hoosteedana wuu kala fogaanay geedii almuhmirati ee biraha bixineeyey wa fii ariiqi wadada dhexdeedana wuu kala fogaanay wadada masluuga ah wadilli hoos kale wuu kala fogaanaya oo hoos dadku ay harsanayaan asnaa inuu ku xaaji gutaa ma banaano wathuqbi god inuu ku xaaji gutaana ma banaano walaa yatakalamu ma hadlayo calalbawli kaadida dusheeda iyo walqaa'idi saxarada dusheeda kuma hadlayo oo markuu saxarada u fadhiyo ama kaadida u fadhiya inuu hadlo ma aha hadalkaasi dikri ha noqdo ama hadal caadi ah ha noqdo inuu hadlaa ma aha walaa yastaqdiru qaabili maayo ashamsa ah qoraxda iyo walqamara dayaxaba qaabilayo walaa yastadbiruhumaa dhabarkana uma jeedinayo arrimahana halkan dambe uu ku sheegayo daciif weeye yacni marka uu kaadinayo ama saxaroonayo qoraxda meesha ay ka soo bixi inuu qaabilo ama meesha ay udhiciy inuu qaabilo ama dhabarka mid uun u jeediya iyaduna lama ogola sida ay u jeedaan laakiin daciif weeye kaasi faslu waladii shayga yanqudu burinaya alwuduua weysada sittatu ashyaaa lix arrimood weeye lix arrimood waxyaabihii weysada jebinaya arkaanulwuduu ayuu soo sheegay sunanulwuduui ayuu soo sheegay istinjadii oo de weysadii iyo mxuaha isaalatu nijaasihii ka mida ayuu soo sheegay wuxuu rabaa inuu sheegay weysada waxyaabaha burin ruuxu waa weysaystay hadduu weysaysta weysada maxaa ka burin karaya arrinkaasu rabaa inuu ka hadlo wladii shayga yanqudu burinaya alwuduua weyse burinayaa sittatu ashyaaa lix arrimood weeye maakii weeye kharaja baxay min asabiilayni labada wada midun ka soo baxay wanawmu hurdaa burini calaa gayri hayati lmumakini yacni weysada waxaa buriyaa labada jid wixii ka soo baxo yacni xagga qubulka iyo xagga duburka hadduu wax uun ka soo baxo waxaa soo baxay shay muctaade ha noqdo oo caado loo lahaa inuu soo baxo ama hayru muctaad midku doonaa ha noqdo weysaduu jebinayaa alla ilaahee manida ayaan weysada jebinaynin ruux soo jeedo caadiya hadday mari keli ka timaado qabays bay waajibin lakin weysada waajibin waa nagii soo maray maakii ayaa weyse jabinayaa kharaja baxay min asabiileyni labada wada miduun ka soo baxay wanawmi hurda weysada jabini calaa hayri hay-ati lmumakini kii ee dhulka makansaday qaabkiisa waxaan ahaynna u hurday yacni qof hurday markuu hurdayayna salka dhulka aan saarin si caadi buu u seexday dhinac dhinac goolbuuba ku seexday ama muxuu ahaa suxul iyo jiqilaysi ayuu u seexday adigu salkiisa dhulka ma uusan haynin kaasi weysadaa ka jebinaya hadduu sidaa u seexday amaa hadduu salka dhulka makamiyey oo si fiican dhulka salka u saaray sidaana ku hurday isagoo fadhiyo kama jebayso sababkana waxa weeye weysadaasi ahaanteeda munqidu ma aha weysadaasi ahaanteeda waxaan hurdada hurdadasi ahaanteeda weysadu ma jibiso waxay madaan u tahay waxaa loo malaynayaa ruuxa haddii uu hurdo oo indhihiisi iyo caqligiisi ay tagaan ma kontaroolna ruuxaasi waxaa suuroobi karta inu wax ka soo baxay soo wan ogeyn neef iyo waxun inay ka soo baxeenaa dhici karta marka kasoo bixitaankaas laga baqaya ayaa weysada jebinaya ee hurdadasi ahaanteeda weysada u jebin mayso sidaa darteeda ruuxa hadduu salka dhulka saaro oo sidaa ku seexdo maadaama uusan waxba kasoo bixi karin ilaan salku wax kasoo bixi lahaaba dhulku ku haya wayse ka mayso kaas sidaa u jeedaa wanawmu hurdawayse jabini calaa hayri hay-ati lmumakini kii salkiisa dhulka saaray makamiyey qaabkiisa si aan ahaynna uu hurday wa zawaalu lcaqli caqligoo zuula ayaa waysadii burini ruuxii ah, caqliga ka tagay muxuu kaga tegay bisukrin iswaal khamro iyo waxbuu cabi waa waashayba aw maradin ama xanuun ayuu kaga tegey jirkaa ku dhacday wuu suuxay ama naban ayaa lagu dhuftay wuu suuxay ama si alluuba isaga waashay khalaas waay caqligiiba haddii uu tagay dee dabadiima koontarolla macnihii waa sida walamsu rajuli nin taabashadiisa ayaa burinaya almar'ata haweenay u taabtay alajnabiyata ee ajnabi ah min ayri xaa'ilin iyadoo waxba uusan u dhexaynin yani calaa madhab imaam shaafici weeyaano wuxuu leeyahay waxa weysadii jebini ee inay istaabtaan rag iyo dumar nin iyo gabar ayaa istaabtay islamarkaa ninka iyo gabadhaasi nikaax ayaa isu qaban karayaayo inay isguursadaan way dhici karta ama way isqabaan o ama hadeer iyaybay isguursan karine sabab guurka mancinayo haddii uu zuuro way isguursan karaan macnaha gabadhaad qabato gabadhii la dhalatay ma guursan kartid maca daalika ajnabi bay kaa tahay oo maxay ajnabi kaaga tahay soo guurkan kan uu mamnuuca yahay dee sabab baa mancinhaya oo gabadhan aad qabtay haddii aad kala tagtaan ama ay kaa dhimato dee iyadii waad guursan karto marka guur gabadha aad guursan karto markaa ama ma-aalan aad u guursan karto ee isla xad ishtihaa wada gaaray labada ruux istaabanayo xagin waxoogaa shahwo gaaray haddii ay istaabtaan jidhkoodana uusan waxba u dhexaynin weysaday iska burinayaan oo ninkiina weysadaa ka jebi gabadhiina weysadaa ka jebi sida ayuu u jeedaa macnaha waana calama imaam shaafici masale mutafaqe ma aha balka adila ahaan waxaad moodaa in laga xoog badan yahayo rag iyo dumar istaabashadooda oo keliya jimaaciyo waxba uusan jirin istaabasho oo keliya weyse inayan jebinaynin taasaa raajixa walamsu rajuli nin taabashadiisa almar'ata haweenay uu taabtay alajnabiyata ee ajnabi ah min gayri xaa'ilin iyadoo waxba uusan u dhaxaynin uu taabtay ayaa weysada jebin wamasu farjil aadamiyi aadami farjigii taabashadiisa ayaa weysada jebina farjiga waa dhanka hore rag iyo dumar midkuu doona ha noqdo meesha laga kaajo wey bibaaili lkafi ee calaacasha beerkeeda uu ku taabto inta calaacasha gudaheeda uu ku taabto wamasu xalqati duburihi dabadiisa warwareegeeda ay u taabto dabada meesha u damey warwareega inuu taabto ruuxi cala ljadiidi qowluljadiid haddii aan qabano imaamu shaafici qowlkiisii cusbaaye waa masar tagay ee aqwaashiisii dambe ee uu kaga daba tagay aqwaashii waaguu ciraaq joogay uu ku sheegay yaa qowluljadiid loo yaqaanaa iyo qowluljadiid haddii aan qabanno xalqatu duburihiina weysiday jebini sidaa ayuu ujeedaa faslu wladii shayga yuujibu waajibinaya algusla qabays waajibinayaa sitatu ashyaa lix arrimood wey wuxuu ka soo baxay weysada iyo sunnayaasheeda iyo wixii burinaya iyo arrimahaasi wuxuu doonayaa qabays iyo wixii waajibinaya iyo waxyaabahaasi inuu ka hadlo waladii shayga yuujibu waajibinaya alusla qabays waajibinaya sitatu ashyaa lix arrimood wey lix arrimood ayaa qabays waajibiya alaaatun saddex tashtariku waxaa wadaagayaa fiiha saddexdaasi arijaalu ragga iyo wanisaau dumarka saddex rag iyo dumar bay ka wada dhexaysa wahiya saddexdaasi iltiqaau lkhitaanayni laba gudniin kulankoodii weeye wa insaalulmaniyi mani dejinteeda weeye walmowtu dhimasho lix arrimood ayaa weyse waajaqalays waajibiyaayo saddex rag iyo dumar ayay ka wada dhexaysa saddexna dumar ayay khaas u tahay saddexda ragga iyo dumarka ka dhexaysaa waxa weeye isu galboosho yacni ninka meeshii laga guday ee markii la gudayay birta ay kaga dhacday iyo haweenayda meeshii laga guday haddii ay isgaaraan oo iilaaj uu dhaco yacni dukhuul haddii uu dhaco iyo galmoosho waysaa waajibtay ee qabays baa waajibay qabayskana wuxuu ku waajibay ninka iyo gabadha labada way ku waajibtay waayahay kan labaadna waa insaalulmaniyi iyadoo galmooshada ayaan dhicin ayay mani ka timid ninkiibay mani ka timid ama gabadhiibay mani ka timid soo ha kaga timaado ama hurdo ha kaga timaado farqi male qyskiiqayaa ay wadaagaan dhimasho weeyaanoo ha qofkii dhinto in loo qabeeye loo dhaqo laasim weeyaanoo waajib bay noqoni wakaa saddex arrimoodna haweenkaa gooni walow soo wadaay alaaatun saddex tashtariku waxaa wadaagayaa fiiha saddexdaa alrijaalu ragga iyo wanisaau dumarka wahiya saddexdaa irtiqaau lkhitaanayni labadii gudniin kulankooda weyaanoo ninka meeshii laga guday iyo gabadha meeshii laga guday oo kulbay istaabtay wainzaalulmaniyi iyo mani dejinteeda ruux bay mani ka timi rag iyo dumar midkuu doonaa ha noqdo soojad iyo hurdo midkuu doonaa ha noqdo iyo walmowtu dhimasho wa alaaatun saddexdaa takhtasu waxay khaas ku tahay waxaa khaas la bihaa saddexda annisaau dumar saddexna dumarkaa khaas la ah saddexdaasi alxaydu dhiiggii caadada weeye iyo wanifaasu dhiig dhalmihii oo haweeneyda markay dhasho kadib dhiiggii ka imaanayey iyo walwilaadatu dhalmada lafteedii oo gabadha haddii ay dhasho qabays baa ku waajibi caada haddii ay ka timaado de markay ka godo qabays ayaa ku waajibi dhiigga dhalmadana marka ay de afartan baxdo oo dhiiggii dhalmada uu ka dhammaado qabays ayaa ku waajibay waka faslun wa faraa'idu lqusli alaaatu ashyaa qabayska faradyaanihii arkaantiisu u wadaa waa saddex arrimood laba arrimood weeye sida raajixa ah isaalatu najaasa ayuu ku dari doonaa nijaase in laiska sii zuuliyo iyo in la niyoobo iyo jirka in biyo lagu camimo saddexdanu rabaa inuu sheego isaalatu najaasa qabayska sharti uma aha ama rukni qabayska uu leeyahay ma aha ee isaalatu najaasa sidiisaa ruuxa looga doonayaa muxuu ahaa qabayska rukni uu leeyahay uu watana ma aha ruuxana marka uu qabaysanaya mutanajis inuu yahay waxba laazim ma aha wa faraacidulqusli qabayska faradyaalihiisa alaaatu ashyaa saddex arrimood weeye anniyatu midi waa niya wa isaalatu najaasati iyo najaasada oo ruuxa iska sii zuuliyo iska sii dhaqo in kaanat waa haddii ay tahay calaa badanihi jirkiisa mid ku sugan nijaasada wa isaalulmaayi iyo biyaha gaarsiintooda ilaa jamiici shacari tinta iyo walbashari jirka walbasharati jirka dhammaantii la gaarsiiyo yani jirkiisa iyo tintiisoo dhan biyaha waa wada gaarsiiyaa wa sunanuhu qabayska sunayaalihiina khamsatu ashyaca shan shay wey shan arrimood ayaa qabayska u sunno ah altasmiyatu bisinqabsi bismi illaahi ruuxa waa inuu yidhaahdaa iyo walwuduu'u weysaysi qablahu qabayska hortiisa ruuxa inuu weysaysto wa lyaddi gacanta uu mariyo cala aljasadi jirka uu mariyo walmuwaalaatu xiriirin wa taqdiimu lyumna cala lyusra yacni qabayska waxaa sunno ah shan arrimood shanta arrimood u horeeya tasmiya oo bisinka inuu qabsado tan labaad waxa weeyaan inuu weysaysto intuusan qabaysanin sida dee rasuulka calayhi salaatu wasalaam ba uu yeeli jiray qabayska hortiisuu sii weysaysan jiray weysadaas in la hormaryo ayaa sunnaa ah. wa imraarulyadi cala ljaz yacni marka aad qabaysani tuuba intaad furto inaad iska hoos joogsato oo tuubadaasi jirkaadoo dhan biyaha aad u dhigto wada gaaro waa saxaya sida raajix laakiin waxaa wanaagsan gacanta inaad korka marmariso imaamu maalik baa taa diidan raxmatullaahi calayhi iyo madhabkiisa waxay leeyihiin imaam maalik wuxuu leeyahay waa inaad gacanta jirka marisaa weysada iyo qabayska labadaba korka inaad gacanta marmarisaa laazimi haddaadan marininna asixi mayso waimlaanul yadi gacantoo la mariyo calaljasadi jirka la mariyo walmuwaalaatu xiriirin ee marka aad madaxa dhaqdooda waxoogaa inta kale waa inaadan joojinin hal mar aad wada qabaysataa iyo wa taqdiimul yumnaa dhanka midiga oo la hormariyo dhanka midigtoo la hormariyo calal yusraa dhanka bidixda laga hormariyo oo marka aad qabaysani dee dhanka midigta horta inaad dhaqdo kadibna dhanka bidixda aad dhaqdo sidaa ayaa sunna ah faslun waliqtisaalaatu qabeesyaalaha almasnuunatu la sunneeyey sabcata casharaat toddoba iyo toban wey qabeysyada waajibkaa ah dee waxyaabaha waajibiyaa shan arrimoodba ee lix arrimoodba ay ahaayeen musanifka wuu sheegay saddex arimoodna ragga iyo dumarkay ka dhexeeyeen saddexna dumarkay khaas ku ahaayeen qabayso waxaa jira sunno ah marar in la qabaysto ay iska sunno tahay mararkaasi tira ahaan intay la eg tahay toddoba-iyo toban weeyaan buu kuleeyahy musanifku waliktisaalaatu qabaysiyaha almasnuunatu la sunneeyey sabcata cashara toddoba-iyo toban quslan ee qabays wey quslul jumcati jumcada u qabaysigeeda toddoba-iyo tobankan uu tirinayo sunanimadooda laiskuma wada waafaqsana qaar waajib inay yihiin ayay bacdul aima qabaan qaarna sunnaba xataa inayan ahayn ayay qabaan laakiin musanifka toddoba-iyo toban ayuu tiriyey dhammaanna sunno inay yihiin ayuu ku wadaa quslljumcati jumcada qabayskeeda oo maalinka jumcada in loo qabaystaa waa sunna walciideyni labada ciid in loo qabaystana sunno weeye walistisqaa'i roobdoonka in loo qabaystana sunno weeyaanoo marka la roobdoonaya lasoo qabaysto walkhusuufi dayax madoobaadka in loo qabaysto ayaa sunno ah walkusuufi madoobaadka in loo qabaysto ayaa sunno ah yacni qoraxdii baa madoobata ama dayixi waa la tukan rabaa inaad qabaysataa sunno ah walquslu qabays ayaa sunno ah min quslilmayiti meyd dhaqitaankiisa aad ka qabaysato meydaad dhaqday haddaad dhaqday inaad adigana qabaysataa sunnaah markaad dhaqday kadib walkaafiri kaafirkii ayaa sunnaha qabayskiisa idaa aslama marka uu islaamo wlkaafiri waa muslilkaafir waay gaalka qabayskiisii ayaa sunnaha idaa aslama marka uu soo islaamo walmajnuuni wa lmajnuuni kii waalla qabayskiisa ayaa sunna ah iyo walmuqmaa calayhi kii la miyir dabooleeye suuxay qabayskiisii ayaa sunna ah idaa afaaqaa marka ay miyirsadaan waayo mini inay ka timidaa dhici karta walquslu qabays ayaa sunna cinda alixraami xarmashada agteeda xaj baad rabtaa inaad xarmato ama cumraad rabtaa inaad xarmato intaadan xarmanin inaad qabaysataa sunnaa ah. walidukuuli makata maka gelitaankeeda inaad u qabaysato ayaa sunno ah maka marka aad sii geli inaad qabaysato ayaa sunno ah. walilwuquufi istaag bicarafata carafa la istaago maalinta sagaalaha carafa istaaggeeda in loo qabaysto ayaa sunno ah walilmabiiti bari bimusdalifata musdalifa la baryo habeenka tobnaad ee musdalifo la baryayo in loo qabaysto ayaa sunno ah jimaari dhagxanta ganashadeeda in loo qabaysto ayaa sunnaa athalaati ee saddexda saddexda meelee dhagxanta lagu galo marka aad ganayso maalin walba inaad u qabaysato ayaa sunnaa walitawaafi tawaaf in loo qabaystaa sunnaa walisacyi sacyiga safa iyo marwo dhexdooda in loo qabaysto ayaa sunnaa walidukhuuli madiinati rasuuli illaahi sala allahu calayhi waalihi wasalam rasuulka magaaladiisa gelitaankeedii in loo qabaysto ayaa sunna walidukhuuli lmadiinati keli hadduu dhihi lahaa calam bay ku ahayd calamulqalaba oo magaalada rasuulka ayaa almadiina la yidhaahdaa magaalo kaleoo almadiina la yidhahdo al wadata ma jirto markaa taasaa ku filleen laakiin idaafada uu kusii caddeeyey walidukhuuli madiinati rasuulilaahi sal allahu alayhi waalih wasalam magaalada rasuulka gelitaankeeda in loo qabaysto ayaa sunnaa yacnii hadalka waxaa jamcinayaa meel kasta oo ijtimaacu ka dhacayo meel kasta oo dad ay isugu imaanayaan ruuxa inuu qabaysto ayaa u sunnaa yacni inuu isnadiifiyo waayo ruuxa riixdiisa inuu dadka ku dhibo ayaa la diidaya faslu wlmasxu cala lkhufayni wlmasxu masxid cala lkhufayni labada khuflo masaxaa jaa wax bannaan weeye bialaaati sharaa'ida saddex shardi ayay ku bannaan tahay khufka dee sida la yaqaano waxaa loo isticmaali jiray wax lagu hadlagashado isla markaana looga kaaftoomo lugaha dhaqitaankooda marka la weysiisanayo shayga lugaha la gashanayo mid adagoo harag ka samaysan oo qofkan caadiga la yaqaana ha noqdo ama xataa sharaabiibta ama muxuu ahaa sigisada muxuu ahaa haddii ay yihiin xataa in lama sixi karo sida ayaa xoog badan oo raajixa ah. masaxaasina waa sunna musanifka jaais buu yiri jaais keli ma ahay sunno weeyaano waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam arrin uu samayni jiray weliba marka uu musaafirka yahay waa samayni jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam dachmaa fainii adkaltuhumaa alaa uhrin mia saas yaa jira alaa ahaaratin mia alaa ahiratayni mia alaa aahiratayn dachmaa fainii adkaltuhumaa aahiratayn waka calaa kuma jirin sax waka faslun wlmasxu masxid cala alkhufayni labada khuf la masaxaa jaaizun mid bannaan weeye bialaaati sharaa'ida saddex shardi ayuu ku bannaan yahay an yabtadia waa inuu bilaabaa lubsahumaa xirashadooda wa inuu bilaabaa bacda kamaali ahaarati an yabtadia waa inuu bilaabaa lubsahumaa xirashadooda waa inuu bilaabaa bacda kamaali ahaarati ahaaro kaamil noqotay kadib waa inuu bilaabaa wa an yakuunaa waa inay yihiin saatirayni kuwa asturaya limaxalli qasli lfardi faradka dhaqitaankiisa meeshiisii waa inay qarinayaan min alqadamayn labada lugood xaa wa an waa inay yihiin mimaa shay yumkinu uu suuroobi karo mashi socod israacraaciddii calayhimaa dushooda lagu socdo yacnii waxa la masaxayo waxaa shardi ah saddex arrimood arrinka hore waxa weeyaan ee marka aad gashani khufaynka ama shaygan aad masixi rabto marka aad gashani isbilowga hore adoo weysadaada iyo qabayskaada ay dhammaystiran yihiin waa inaad gashataa miaal qabays waajiba waa inaan lagugu lahayn weysadiina waa inaad dhammaystiratay oo lugihii labada lugoodba waa inaad dhaqday haddii ay dhacdo intaad soo weysaystaada lugta midigta dhaqday lugta midigta markaad dhaqday bidix intaada dhaq sii gelisay tii kale haddana dhaqdood gelisa ma masixi karaysa waayo ah, daxumaa fa innii adkhaltuhumaa daahiratayni baa meeshii ka baxaya iyagoo laba daahira ayaan geliye ayuu rasuulka yidhi calayhi salaatu wasalaam daahirateen ma aadan gelinin markaa iyadoo mid ay daahirta midna ayan ahayn ayaad gelisay sidaa darteeda masaxaadi ma ansaxayo ma masixi karaysid shardiga labaad inta marka lugaha la dhaqayo inta waajibkaa in la dhaqo tee hanqawga wey waa inay qarinayaan ee haddiiba ay yihiin inta hoose cagta hoose keliya inay qarinayaan hanqawga iyo lugta dusheeda iyo waxana ay feedan tahay taana ma masixi karaysid weeye waayo maxalkii iyo intii la dhaqi lahaa ayay qaar ka bannaan tahay mar haddii ay ka bannaan tahay ma masixi karaysid arin saddexaad he waxaani waa inay ahayn biro kugu xirxiran oo kale waa shay aad isticmaali kartood ku socon kartood meel ku aadi karto cala alaqal xaajat waa inaad kusoo gudan karto musqulaha iyo waa inaad ku aadi karto ee waxaad markaad isku xirta meeshiiba aadan dhaafi karin waa inuusan hayn an yabtadia ah waa inuu bilaabaa lubsahumaa xirashadooda bacda kamaali ahaalati daahirnimo kaamil noqotay kadib wa an yakuunaa waa inay yihiin saatirayni kuba qarinaya limaxalli qaslilfardi faradka dhaqitaankiisa meeshiisii waa inay qarinayaan min alqadamayni labada lugood xaal uu yahay maxalkaasi wa an waa inay yihiin mimaa shay yumkinu uu suuroobi karo tataabucu lmashi socodka israacraaciddii calayhimaa dushooda lagu socdo wayamsaxu uu almuqiimu kii gurigiisa jooga yowman waleylatan maalin iyo habeen walmusaafiru alaaata ayaamin bilayaalihinna yacni wuxuu leeyahay dadka laba u qaybi ruux waa musaafiroo safar ayuu ku jira ruuxna gurigiisuu joogaayo muqiim muqiim haddii uu yahay afar iyo labaatan saac gudahooda ayuu masixi karaya afar iyo labaatan saac haddii ay ka dhammaato khalaas masixitaan uma jira wuu siibaya wuu weysaysani hor allu haddana uu gashani haddii uu doonayo hadduu musaafir yahayna saddex habeen iyo saddex maalmood ayuu masaxanaya muddadaa marka ay ka dhammaatana wuu siibayaayo hor alla ayuu u weysaysanayaa arrinkaasu ka hadlaya wayamsaxu wuu masaxayaa almuqiimu kii gurigiisa joogay yowman maalin iyo waleylatan habeen ayuu masixi walmusaafiru kii safarka ahaana alaaata ayaamin saddex maalmood ayuu masaxani bilayaalihinna habeenadoodii lala qabo wabtidaau lmuddati muddada bilowgeedana min xiina waqti ayuu ka bilowday yuxdiu u xadaay bacda lubsili khufayni labada qof markuu xirtay kadib yani wuxuu leeyahay ninka muqiimkaa ee yoomwa leyl masaxanaya afar iyo labaatan sac soo ma haa muddada goormay ka bilaabani ma markuu lugaha gashaday ka bilaabani oo haddeer markuu intuu weysaysto lugaha gashadaa kow looga dhihi berri habeen dambe saacaddan saacaddeeda markii la gaaray ka dhammaatay saasaan leenahay maya maya hadda soo gashanin oo adoo weyse qabo soo gashanin haa maba laguu tirinaya intaa weysadani aad qabto weysadani intaa doonta ku joog ma la tirinay weysadan markay kaa jabto oo aad xadadto ayay muddadii ka bilaabatay hadday dhacdo caawo oo dhanba inaad iska weyse qabto socod iyo safar aad ku jirtayo maba aadan nagaanin caawod in waa socotay maba aadan seexanin salaada subax ayaad weysadii aad maqribkii weysaysatay ku tukatay laba iyo tobankaa saacee caawa aad socoto oo dhane aada weysadaba ayan kaa jabin maba lagu xisaabayo markay weysada kaa jabto ayay ka bilaabana muddada eh, xisaabteeda waqtigaa laga bilaabo afar iyo labaatan saac ayay kaaga dhammaani musaafirkana saddex beri iyo saddex habeen ayay kaga dhammaani sida ayuu ujeedaa wabtidaa'ulmuddati muddada bilowgeeda min xiina waqti ayay ka bilaaban yuxdiu uu xadao weysada ay ka jabto bacda lubsi lkhufayni labada khuf marka uu xirto kadib fain masaxa haddii uu masaxo filxadari nagaadi ayuu ku masaxay uma saafara marka ayuu safray ow masaxa wuu masaxay fi safari safar ayuu ku masaxay uma aqaama wuu nagaaday atama wuxuu dhammaystiri masxa muqiimi nin masixiisi halkana wuxuu ka hadlayaa ninka muqiimka ahee nagee aan safarta ku jirin wuxuu masaxanay afar iyo labaatan saac soo maaha musaafirkana saddex habeen iyo saddex maalmood ayuu masaxanaya hee ninkan isagoo muqiima hadduu kufka gashado masixii uu bilaabo muddadii inta ay ka dhammaanaysana muqiimuu iska ahaado allaba sahal waa sida aanu u sheegnay waxaa lamid ah isagoo musaafiri ayuu masixii bilaabay muddadii inta ay ka dhammaanaysana musaafirnimadii ayuu ku jiray taana dhib male waa sida aan sheegnay ka waran masixii oo dhexda socda hadday xaaladdu isbedesho miitaal isagoo gurigiisa joogo ayuu weyse qaatay qofkiibuu gashaday warkuu gashaday kadib ay weysadii ka burtay muddatulmasxigiibaa u bilowday waana muqiim muddadii masaxa muqiimnimada iyadoo ayar u dhammaanin ayuu safray oo safartii waxay dhexda ka soo gashay masixii muqiimnimadii socotay ayay dhexda ka soo gashay ninkaa looma xisaabayo musaafir ahaan ee muqiimnimaa loo xisaabay maadaama masaxa uu ku soo bilaabay muqiimnimo muqiimnimaa loo xisaabiyo safar kastaba ha ku jireen afar iyo labaatan saac ayay kaga dhammaani masaxani waayahay waxaa la mid ah bilcagsi isagoo musaafir uu masax soo bilaabay saddex maalmood iyo saddex habeen ayuu masaxan lahaa hee isagoo hal mar soo masaxay ayuu reerkiisii yimid oo muqiim noqday markaana masaxa muqiimin ayuu masixiyo wuxuu dhammaystiranayaa afar iyo labaatan saac masaxooda afar iyo labaatan saac markii ay dhammaatana waa ka dhammaanayo musaafir ahaan looma xisaabayo arrinkaasu ka hadlaya waka fain masaxa ninkii haddii uu masaxo filxadari nagaadi ayuu ku masaxay uma saafara markaa ayuu safray ow masaxa wuu masaxay fi safari safar ayuu ku masaxay uma aqaama wuu nagaaday atama wuxuu dhammaystiri masxa muqiimin qof muqiime masaxiisa ayuu dhammaystiranayaayo afar iyo labaatankii saac ayuu masaxani wayandulu waxaa burayaa almasxu masxi wuu buri bialaaati sharaa'ida saddex shardi ayuu ku buri bikhalcihimaa siibankooda ayuu ku buri wainqidaai lmuddati muddada go'itaankeedii ayuu ku buri wamaa shay ayuu ku buri yuujibu lgusla qabiis waajibiyo yacni masaxa saddex arrimoodba way kaa burinayaan saddexda arrimood labaa burini midna muddadiiaba dhammaatay muddadii masaxa haddii ay kuu dhammaato musaafir saddex habeen iyo saddex maalmood ayaad masaxanaysay muddadii baa dhammaatay khalaas masax kale kuma sii soconaye waa inaad siibtood horay alla u weysaysato waayahay haddaad inta kore ka weysay qabteen alla aad dhaqaato haddii aad musaafir ahaydna afar iyo labaatankii sac haddii ay kaa dhammaato waa sida taa waa mid tan labaad waxa weeye muddadiioo socoto ayaad iska siibtay bahalladiiba ama iyagaaba iska siibtay muddadiioo dhexda kuu marayso aan kuu dhammaanin bahallada inay mar walba kugu jiraana la rabaa haddaad siibto ama ay kaa siibmaan ee haddana waan gashani waana masaxani wax jira maaha waa inaad hor alla markaa lugaha u dhaqataa saddexaad waxaa burinaya wax kasta oo qabays waajibiyo hee adigoo masaxanaya quf qabe ayaad galmoosho samaysa ama maniyaa kaa timi khalaas waay qof ma jira qabayso waa inihowni wayabdulu masxu masixi wuu burayaa bialaaati ashyaa saddex arrimood ayuu ku buri bikhalcihima siibankoodu ku buri hadday iska siibmaan wanqidaai lmuddati muddadii oo dhammaatayna way ku burayaan wamaa shayna wuu burinayaa yuujibu waajibiyo algusla qabays wixii waajibiyaana wuu burinayaa wallahu aclamu sala allahu wasalam wbaaraka